ridoobay oo islaamnimada ka noqday oo ka baxay oo khasaarada ay ku dhacday hadduu ilaahay u soo noqdo subxaanahu wa tacaala uu soo islaamo towbadiis ma la aqbalayaa jawaabta waxaa weeyaan nacam towbadiis waa la aqbalayaa weeyaan xadiidka saddex kun afar kun iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid saxi isnaad qaala imaamna abana moxamed bn cbdillahi bn wasiic waa iqatun oo albariya qaala xadaanaa yaziid wahu bn zureyc waa iqatun tabt qaala anba'ana daawuud ibn abi hind daawuud ibn abi hind alqushayri mowlaahum alkhuraasaani waa iqatun mutqinun kaana yahimu fii aakhirihi can cikrima mowla cabdillaahi ibni cabaas radia allahu tacaala can ibni cabaas waraxima cikrima waa iqatun faqiih can ibni cabaasin cabdillahi bn cabaas bn cabdilmualib ibn cam nebi sal slm radi allahu canhu wacan abihi kadalika qal wuxu abdulahi bn cabaas kaana wuxuu ahaaday rajulu oo min alansaar ree ansaarid soo islaamay uma kadibna ciyaada bilah irtada wuu ridoobay islaamnimada ayuu ka laabtay walaxiqa bishirki ahlu shirkigii ayuu ka daba tagay oo meelihii ay joogeen ayuu aaday mushrikiintii uma intaa kadibna tanadama wuu shalaayey wuu shalaytay arrinta uu ku dhacay inay arrin aad u liidan tahay ayuu markaa ka shalaayey fa arsala ilaa qowmihi tolkiisu dad usoo diray adeeg usoo diray wuxuu soo faray saluu war waxaad weydiisaan lii ani rasuula rasulka ii weydiiya sal slm hal lii min towba wax towba miyaan leeyahay intaas iisoo weydiiya nabigeena sal slm islaamnimada ilaahay uu idhadhansiiye oo macaanka bandayd iimaankii ayaan ka noqdoon gaalnimo ku dhacay gaalnimada ayadama kasoo laaban kara oo iyo irtidaadkaas islaamnimama usoo noqon karaa intaa iisoo weydiiye allahu akbar fa qowmuhu tolkii waxay u yimaadeen ilaa rasulilah ba u yimaden sal slm faqaaluu waxay yidhahdeen ina fulaanan hebel qad nadima wuu shallaayey oo arrintii oo ka qamoomeeyey wa inahu isagana amarnaa wuxuuna faray an nas'alaka inaan ku weydiinno hal lahu min towbati inuu wax toobo leeyahay inuu ku weydiinno ayuuna faray fa waxaa soo degtay kayfa sideebaa yahdi allaahu qowman kafaruu bacda iimaanihim wa shahiduu ana arasuula xaqu wa jaa'ahu kayfa sideebaad yahdi u hanuunina allahu alla weyne qowman dad kafaruu gaaloobeen bacda iimaanihim markii iimaankii ay la imaadeen kadib ooy iimaan heleen oo ilaahay iimaan ku irsaaq kadib muxuu ahaa gaaloobeen alla si u hanuuninaya ilaa qowlihii laga gaaro hafuuru raxiim aayadda marka qaybta dambe aayadaha waaa waxaa weeyaan aayadda saddexaad ama tii afaraad ila aladiina kuwii kuwa gaaloobay oo iimaan marka ay dhadhamiyeen kadib gaaloobay inay naclad iyo imtixaan leeyihiin ayuu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala xumaanta ay ku dhaceen laakiin ilaahay wuxuu ka dabamariyey ila aladiina kuwii taabuu towba keenay min bacdi daalika intaa kadib towba la imaadeen fa ina allaha alla weyne kafuuru waa mid dhaafitaan badan raxiimu weliba naxariis badan saas ayaa rabbiga subxaana wa tacaala uu yidhi marka ninkaas marka towbo keenay marka ayaddaas sababta ay ku soo degtay ayay ahayd marka waxaa laga qaadanaa ayadda iyo xadiidka waxaa laga qaadanaa in qofka hadduu gaalooba nasal اllah asalaam alcaafiya uu isla gaalnimadii ka soo laabto in towbadiisa maqbuul ay tahay ayaa laga qaadanaa weeyaan xadiidka afar kun iyo sagaal iyo lixdanaad waa saxix isnaad qaala alimam nas abarna zakariya bnu yaxya asajzi wa iqaة xaafid qaala xadaثna isxaaq ibn ibrahim alxandli qaala ambana cali ibn xusein ibn waaqid almarwasi waa saduq yahim qala wuxuu yidhi akhbaranii abi aabihina waa xusein ibn waaqid almarwasi wa iqaة lahu awhaam can yaziid النحو يزيد بن أبي سعيد النحوي وثقة عاaبد عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وxuu yihi في sورة النحل sورaة النحل markuu ka hadlayay cبدالله بن عabاس تفsيirkeedii ayaa wuxuu yidhi ayadda ku jirta maن كفر باللahi من بعد إيمانه إلا maن أكرهa وqلبه مطمئن بالإيمان ولكن maن شhرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عdاaب marka aayaddaas markuu ka hadlayay man qofkii ka faragaalooba min bacdi iimaanihi iimaankiis kadib ilaa qof mooyana ukriha lagu eh, la ikraahay wa qalbuhu qalbigiisana muطmainun uu ku xasiloon yahay biliimaan kadibna qofka asaga inuu le cadaab lahum cadaabun cadiima weeyaan fa nusikha waa la nasakhay wastahnaa arrinkaa wuxuu ka soo wuxuu ka soo reebay min dalik arrinkaas fa nusikha waa la nasakhay ayuu leeyahy marka cbdullahi bin cabaas wastatna alla wuxuu ka soo reebay min daalika arrinkaas oo cadaabka daran dadka la gelina wuxuu ka soo reebay eh, aayaddan qur-aanka soo socota oo faqaala rabbi wuxuu yidhi ina rabbaka rabbiga nabi allow liladiina kuwii haajaruu haajireen min bacdi maa futinuu markii la fitneeyey oo iimaankoodii ay ka noqdeen oy fitno ku dhaceen kadib soo haajireen uma kadibna jaahaduu jihaadeen aw sabaruu sabreen ina rabbaka rabbiga nabi allow min bacdihaa dembigaas hore oy ku dhaceen gadaasheed kadibna ay kasoo soo noqdeen ay soo haajireen oy tooba keeneen oy muxuu ahaa fidnadaas ka soo noqdeen ina rabbaka rabbiga min bacdiha iyada kadib lagafuurun waa mid dhaafid badan raxiimu naxariis badan weeyaan wa huwa cabdulaahi ibnu sacd ibnu abi sarx alladii kaana calaa misra ninkaas ayay ka hadlaysaa cabdulaahi ibnu sacd ibnu abi sarx oo markii dambe xaakim ka ahaa masr ninka isaga ayay ku dhacday weyaano kaana wuxuu ahday ninkaas yaktubu mid u qora lirasuuli rasulka al sal slm kaatib ayuu ahaa aayadaha qur-aanka mxu markay soo degaan ayuu qori jiray faazalla waxaa simbirixeeyey oo legday ashayaanu shayaanka falaxiqa bilkufaari gaalada ayuu haleelay faamara bihi nabiga wuxuu faray sal sl an yuqtala in la dilo yowma alfatxi maalin fatmaka in la dilo xataa asagoo kacbada ku dhegan haddii la helo fastajaara lahu cumaan bn cafaan cumaan bn cafaana wuu ergeeyey oo badbaadiyo mangeliyey faajaarahu rasu rasulka sal slm wuu ka aqbalay waa ninkii aad ogeydeeno oo baycadii la taagnaa nabigana uu gacanta ka reeban jiray calayhi salaatu wasalaam saddex jeer kadibna markii dambe uu la mubaayacooday ay saxaabada dhihi jir nabi alla maxaad noogu sheegi weydey muxuu haddii marba in ninka laga takhaluso aad doonaysay maxaad noogu ishaari weyde noogu iljibin weydey markaasaa wati uu dhihi jir nabigeena sal allah alay waslam nabi inaad il khiyaano lah amaba khaainat alacyun uma haboono waatuu nabigeen uu yihi sala allahu wa waaali wasalam marka ninkaas murtadka ahaa kadibna soo noqday oo soo islaamay waad u jeedaan sooma markii dambana dee masarba madax ka noqday oo xukumi jiray radia allahu tacala canhu arda baabu lxukmi xukn la xukumay baabkan u baab yahay fii man qof saba nabiya nabigeena cay sala allahu calayhi waaali wasalam meeshaan bal fiiriya islaamnimadii qofka ka noqday oo ridoobay qofka isaga toob buu leeyay laakiin qofka nebi maxamed cay ula istaaga sal l slam isaga xaddiisi waa qatli jamaahiirtana waxay qabaan inuusan toobo lahayn in qoortiisa rab la siiyo mooyane bal ka warrama soo wax weyn maaha wax weyn weeyaan waaya xadiidka afar kun iyo toddobaatanaad waa saxiix isnaad qaala imaam nasai alay mt abarna cuثmaan bn cabd alantaaki waa iqa qaala xadaثna cabaad ibn musa alkhatli wa iqa qaala xadaثna ismaaciil bn jacfar ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaثير الأنصاري وثiqة ثبت qال xadثnي isرائيل بن يuنس بن أبي اسحاq السبيع الهمdاني وثiqة تكلma فيhi بلا xuجة عن cثمان بن الشحاm الcadوي laa بأسa bه qال wuxuu yihi kuntu waxaana aquudu mid hogaamiyo rajula nin acmى indhool nin indhool ayaan horwaday oon muxuu aha gacanta iyo wax un ku waday fantahaytu ilaa cikrima cikrima ayaan marka gaaray mowla cabdilahi bni cabaas radia allahu tacala canhu arda waraxima cikrima wa jamiica ruwaat faanshaa wuxuu gudagelay yuxadiunaa inuu noo xadiio oo noo warrama qaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay ibnu cabaas cabdulahi bni cabaas baa ii warramay radia allahu tacala canhuma ana acmaa nin indhoolo ah kaana inuu ahaaday calaa cahdi rasulilah rasulka zamanki sal slm inuu jiray oo saxaabada ka mid ah wa kaanat lahu umu waladin haweeney addoon ah oo ilmo u dhashay ayaa umuwaladka la yihahdaa haweenta addoonta ah hadduu sayidkeeda u galmoodo ood ilmo ka dhala umwalad ayaa la yihahdaa xukunka marka addoomaha caadiga way ka duulaanaysaa xukunka addoomaha caadiga way ka duulaanaysa lama gadi lama hibayn kara wahaakada marka u dhintana hore ay ka xoroobeysaa marka umuwaladkaas ayuu ninkaa lahaa saxaabiga ah kow wa kaana lahu wa kaana waxaa u lahu isaga minha ayada xaggeed ibnaan laba wiil ayay u dhashay wa kaanat waxaa tukiru mid badisa alwaqiicata inay ku dhacdo oy aflagaadaysa birasuuli rasulka a sl slm inay aflagaadaysa aad u badin jirtay wa tasubuhu weliba way cayn jirta nabigeena sal l slm fayasjuruhaa markaasuu ka canaanin jiray arrinka isaga falaa tansajiru qof canaan aqbalina ma ahayn oo warka asaga kama heraynin cayd unbay masiimaysi jirtay kow wayanhaaha wuu ka reebi jiray falaa tantahi kama reebtoomaysa war waxaan dhaaf jooji arrintan waa nabigaha cayn alah slat slam wax badan falamaa goortii kaana ahaaday daata leylatin habeen habeenada ka mid a dakartu waxaan sheegay annabiya nabigan ayaan sheegay ninka ayaa dhihi doolka ahaa saxaabiga ahaa nabiga ayaa sheegay magaciisa sala allahu calayhi waali wasalam fawaqacat markaasay ku dhacday fiihi nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga marka ay aflagaada kala duldhacday marka magaciisa aan sheegay falam abir kama aanan falam asbir ma aanan sabrin an qumtu inaan u istaagay ila almiqwali seef gaaban golxob ama toori yaro hoos ku jirta ay ku fasirayaan ama birdeesha marka muxuu ahaa birtan dheer oo afka ka dhuuban amaba caradda kala labadaba waa lagu sheega miqwalka labadaba waa lagu sheegaa golxob iyo toori yaro hoos la gashto iyo sidoo kale waxaa seef yar ah iyo waxaa weeyaan birdeeshaas weyn iyo wax la mid ah ay mxuu ayaan ula booday falam asbir ma aanan sabrin xataa aan qumtu inaan u istaagay ila almiqwali seefta yarayd fawadactuhu markaasaan saaray fii baطniha calooshaan ka saare naagtii uma waladkeeda oo nabiga cayni sal slm faاtaka'tu calayhi marka kadibna waan isku riixay ama waa ku tiirsaday oo aadaan ugu riixay weeyaan faاtaka'tu calayh faqatalta waan dilay naftaa ka dhacday faasbaxat waxay waabariysatay qatiilan iyadoo maqtuulaho la dilay meyd waa subaxdiba fadukira dalika linabi nabiga arrinkaa loo shegay sal slm fajamaca annaas meydkii marka la arkay ninku iskaga taga dabcan nin meel wax ku dilay ma jooga mogta nin meelad wax ku dila ma jooga u iskaga tagay kadibna waxaa weeyaan haweeneyda meydkeed yaa la arkay nabiga ala sl arrinka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam fajamaca annaas dadka ayuu marka soo ururiyo meesha iskugu keen nabigana sal slm wa qaala wuxuu yidhi unshidu waxaan ku dhaarina allah alla weynaan ku dhaarinaya rajula nin baan dhaarini lii asaga lii ani ii sugnaada alay korkiisa xaqun xaq facala falay maa facala wuxuu falay ilaa hadduu jiro qaama ha istaago xaqa aan ku leeyahay ilan dhammaan muminiinta nabigeena xaq buu ku leeyahy alayhi salatu salaam waxaan ku dharinayaa ilaahay weyne subxaana wa tacaala qofkii mumin ahoon xaq ku leeyahay xaqaas isaga ah aan kuleeyahan allo ku dhaarinaya an allaan ku dhaarinaya qof kastoon xaq ku leeyahay oo arrinkan sameeyey inuu istaago unshid waxaan dhaarinaa allah alweyn ku dhaarinaa rajula nin baan dhaarinaya lii ani uu ii sugnaada caleyh korkiisa xaqun xaq ilan nabiga xaqun ugu wada leeyahay qofka mumin ama muslim ah facala sameey maa facala waxaan u sameeye qofkan dilay ilaa hadduu jira qaamaha istaago kow fa aqbala waxaa soo qaabilay alcma ninkii dhoolkahay yatadaldalu isagoo muxuu ah isbaraanberi amaba dhedhec kukufi qofka markuu dhoolkaiy moog tahay meel hoose hadduu ku istaaga waa la degi marka iskamana eegi karo qofuu ku istaaga dhagaxuu ku istaaga wahaakada isagoo marka isbaraberi amaba kukufi ayuu muxuu ahaa soo qaabilay fa qaala wuxuu ya rasu rasuulka allow ana aniga ayaa saaxiba saaxibkeeda ah kaanat waxay ahayd ummu waladi ilmahayga hooyo u ahayd wa kaanat waxay ahayd bi anig latiifatan mid ii dhimriso rafiiqatan rafiiqii ah yacni qof aad igu ron oo i xanaanayso i dhaqaalaysa ii ahayd gabadhaas walii anigana waxaa ii sugnaaday minha xaggeeda ibnaani laba wiil mila lulatayni laba jawhar oo kale quruxdooda iyo siday yihiin iyo alla yaabays ayay ii dhashay weeyaan walaakinaha iyada intaasoo wanaag iyadoo ii samaysay kaanat waxay tuktiru mid badis alwaqiicata fiik inay adiga kucaysaay aad u badin jirtay kow wa tajtumuku ay kucayn jirtay faanahaha waan ka reebi jiray falaa tantahi kama reebtoonto waazura waan canaanan jiray falaa tanzajirhum canaan ma aqbalaynin falamaa goortii kaanat ay talbaaraxatu xali dakartuka waan ku sheegay magacaaga ayaan soo qaaday fa waqacat fiika way kugu dhacdayoo aad bay kuu caysay faqumtu waxaan istaagay ila miqwali golxobki amaba birdeeshi ama seefti yareed ayaan u istaagayo fa wadactu fii badni caloosha ayaan ka saaray faاtakaatu calayha waan ku tiirsaday ama waan ku riixay weeyaan ku dagigsaday ama waan ku riixay xataa qataltuha ilaa aan ka dilo faqaala ishhadu ka markhaati kaca ah anna damaha dhiiggeeda hadrun hadarun yay u reebanta ma reebanta mise waa kor dhabanta deelka ya hadarun waa wax kama soo qaad wax laga soo qaada lama weyaan waa wax haba yaraatee iyo dhiig muxuu ahaa maanta ay leedahay ma jiro weeyaan xadiiska marka ma ujeedaan yacni qofka nebi maxamed caaye abaalkiisa maxaa weeyaan alqatlu war kale maafi ha isku dhibina waa kaasaa weyaan waaya xadiidka afar kun iyo ko iyo toddobaatanaad waa صaxiix xadii qaala imam nas abarna camr ibn cali falas wa iqat xaafid qala xadaثna mucaad ibn mucaad التmimi wa iqaة mطqin qala xadaثna شhucba can tawba shucba waa taqana waa imamka can tawba alcambari wa iqa can cabdillahi bni qudamata ibnu canazata wa can abi barzat aslami saxaabiga jaliilka magaci waxa la yihahda nadla ibnu cubayd alaslami radia allahu ta qaal wuxuu yidhi aklada waxaa hadalka aklada rajulu aklada wuu ku adkeeyey rajulu nin liabi bakrin abu asidiiqa ee sadiiqa ahaa abu sidiiq ayaa nin ku adkeeyey oo hadal caay ah iyo aflagaada aan inaba caadi ahayn u geysta isagoo mxuu aha amiir اlmuminiina oo khaliifat rasul sal slm boqorka muslimiinta iyo madaxweynaha muslimiinta booska isagoo jooga nin baan inta hadal cay u qaatay si fiican u cay weeyaan o faqultu waxaan idhi aqtaltu faqultu waxaan idhi aqtuluhu miyan dila seeftna ulbaxa qorta ka jaraa fantaharanii wuu canaantay abubakr canaan ayuu indhaha ii saaray wa qaala wuxuu yii laysa haada arrinkaa uma sugna liaxadin qof bacda rasuuli illaahi sala allahu alay slm rsulka alle kadib qof hawsha ayada dartiis hebel wacaya loo dil ma jirto weyaan hawshaas waxay gooni u tahay oo khaas u lah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qofkii caayo waa qatli abaalkiisa war kale ma lahan laakiin qof kaloo ka dambeeyey ama khaliifat lmuslimiin ahaw oo abubakr noqo iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo muxuu ahaa inta ka dambayso madaxda muslimiinta qof cay la caayay loo dilaa qofkii caayay maafi ma jirta mana jirin mana jiri doonto weyaan saas ayuu abubakr yiri radia allahu tacala canhu arda marka axaadiista ilaa baabu sixir aan ka gaarayna xadiiskaas maa soo noqon doona insha allah tabaaraka watacaala waaya baabu dikri اkhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheego an acmash sulayman acmash fii hada alxadiid xadiidkan oo macnahaas abubakar eh, ninka cayay dilkiisa eh, saxaabiga dalbaday loona diiday oo weliba nabiga inuu gooni ulahi la sheegay habka habwarinta qaabka uu acmash eh, looga wariyey khilaafka ku jiro in la caddeeyo wax hadda weynoo dhibaato ku sugan ma lahan xadiidka sixadiisana dhaawac uma geysanayo sida uun muxuu ahaa alacmash looga wariyey iyo habka riwaayaadka ay raximah اllah raxima jamic ruwaat xadidka afar kun iyo laba iyo toddobaatanaad waa saxiix qala imam nas akbarna moxamed ibn cala alhamdani wa iqatu xaafid qala xadaثana abu mucaawiya moxamed ibn khazin darir wa iqatun axfad nas lxadiid acmash waqad yahimu fi xadiidi hayri can acmash sulayman ibn mihran kahili weyaan wa iqatu dabt can camr ibn murat almuraadi wa iqatu caabid can salim ibn abi ljacad alkhaطafani ashci mowlahum iqat wa kana yursil can abi barzata aslami radia allahu ta qala abu barza tagayada abu bakrin nin baa wuu carooday taqayada wuu carooday abubakrin abubakr calaa rajulin buu aad uga carooday aydka waxaa weeyaan waa shidat اqadabka qofka markaad aad uga carood dad qof somaaliga marka aad loo carogeliye gariira asaga dhanba ama fururyaha ay xataa ay dhaqdhaqaaqaano yani qofkaas waxaa weeyaan wax alla wix markaa hortiisa yeelo wax walba ha ahaadeen waxaa laga yaaba inuu qofkaas kala ku dhufto lidalika nabigeena ala sl slam saxaabiga inuu la dardaarmo u dardaarma u faray amaba weydiistay nabigeenu weydiistay inuu dardaarmo alayh slat slam marka nabigeenu muxuu yihi laa taqdab laa taqdab laa taqdab maxaa yeelay qatliga carow caro ayaa keento marka qofka qofka dila marka ninka xaaskiisa uu fura caro ayaa keento markuu qofka dakra ama indhaha ka soo rida caro ayaa keento markuu hadal kufri ah amaba hadal muxuu ahaa dembi weyn qofku dhaca caro ayaa keento inta badan marka carada waa mushkilad mushkilad weyaan wax badan oon la koobi karin ayay carada keentaa lidaalika nabigeena wuxuu yidhi laa taqdab marka ninka la yidha abubakar tagayada abubakrin calaa rajulin buu aad uga carooday faqultu waxaan idhi man huwa waa kee man keebaa huwa isagu yahay yaa khaliifata rasuli lah sal sl rasuulka allow rasuulka alla khaliifkiisiiyow ninkan aad saan uga carooto muxuu ahaa aad kaaga xanaajiyo waa kee qaaluu xilima maxaad i weydiinaysaa qultu waxaan idhi liadriba cunuqahu inaan qoortiisa angooya in amartanii bidalika arrinka haddii aad ifarto ayaan ku weydiinayaa <laughs> rag waa taagan yihiin qaal wuxuu yidhi afa kunta faacilan arrinkaa miyaad samayn lahayd oo hadda maanta hadii aan ku dhaha dil ninkaan miyaad dili lahayd qultu waxaa nacma qaal wuxuu yidhi fawallah allaan ku dhaarteen qaala wuxuu yidhi qaaladaas marka waxay u badan tahay wallahu aclam inuu yahay eh, ahay abubar w qaala wuxuu yidhi abubarza fawallaahi allan ku dhaarteen la adhaba wuxuu tagsiiyey cidamu kelimatii kelimadaydii dembiga iyo qaabdarida ay lahayd weyninkeeda allatii taasoo qultu aan idhi adabo caradiiso dhan ba waaba tagtay markii ninka muslimka ahaayoo isaga caayay oo aad ugu xanaajiyeyo dhib u geystay waan dilaa anaf ka soo bixiyey carada dhan waa ka zuushay abubakr radia allahu tacaala canhu waarda uma kadibna qaala wuxuu yidhi maa kaana uma ahaanin liaxadin qof bacda muxamadi sala allahu calayh waali waslm maxamed kadib qof qof inuu cayo loo dilo walow khaliifatmuslimiin ka noqdee uma sugna mana jirta weeyaan saas ayuu leey abubakrn sidiiq radia allahu tacala canhu arda xadiid afar kun iyo saddex iyo todobaatanaad waa saxiix qaala imam nas akhbarna abu daawuud sulaymaan ibnu sayf alxarani waa xaafid qaala xadaana yacla ibnu yacla yacla ibnu cubayd waa iqatu ilaa fii xadiiثi can thawri fafihi lin qaala wuxuu yihi xadaana acmash can camr almuraadi waa iqatun can abibaktari abulbakhtari waa saciid ibn fayruuzi طa'i mowlaahum waa tabtun fihi tashayucun qaliil kaiiru irsaal can abi barzat aslami radia alahu ta qal abu barza marartu calaa abibakrin baan soo maray wa huwa isaga mutaqayidun uu calaysanya calaa rajuli nin oo min asxaabihi asxaabtiis ka mid a yani raggii asaga ka ag dhowaa nin ka mid aad uga carooday faqultu waxaan idhi yaa khaliifata rasul rasulka khaliifkiisiiyow man haada kan waa kii aladii kaasoo alladii kaasoo taqayadu calayhi aad u carootay ood u caraysanta ood u caroonaysa waa kee weyaan qala wuxu waliba tas'alu waxaad ii weydiinaysaa qultu waxaan idhi adribu cunuqahu qoortiis ayaan goynaya qal wu allah allan ku dhaartee laadhaba qaala wuxuu yidhi marka abu barza qala wuxu yhi abu barza fawallahi allan ku dhaartee laadhaba wuu tagsiiyey cidamu kalimati ereygayga weyninkiisa aan ihi musliman dila qadabo caradiisu dhanba xaggay ku tuurtay uma kadibna qaala wuxuu yidhi maa kaana umahan liaxadin qof bacda muxamadin sal ا slm arrinkan looma ogola weyaan nebi maxamed lakin qofka caayo maxaa laga qaadana marka mafhum mukhaalafa waxaa weeyaan lakiin nebi maxamed qofka caayo muxuu mudanayaa dil ayuu mudanaya weyaan waayahay sal allahu calayh wasalam mararka qaar waxaa la isweydiinayaa oo dadka qaar shubha ku dhalinaysa oo nebi maxamed waa bini aadani cayda isaga la cayni maxaa waxaa weeyaan qofka dil ugu mudanaya su-aasha jawaabteeda akhyaarta mma u muuqata maxaa qofka nebi maxamed caya loo dili akhyaarta ya nabi maxamed qofkii caayo maxaa loo dili aye marka iduu noolaa marka iduu noolaa aye a tamaam aye waa garta aye dhankan asxaab aljahl imna okay alcumuum dhanka culamada ay sheegen waad maqlaysaan kolleyba laakiin dhinac kale oo intaba ka weyn waxaa weeyaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam diintan maanta laga soo bilaabo maalintii isaga lasoo saaray ilaa qiyaami saaca isaga ayaa nabi ah nabi kale ama rasuul kale oo ilahay u soo diraa wa khaatama nebiyiin waxaa laga yaabaa marka ummado malaayiin almalaayi basharkana weligiis intuu hadda gaara weligiis muusan gaarin la socdo inta hadda adduunka ku nool mar adduunka ay ku nooleed sooma marin inta hadda la sheego duufaanka ka hor annaga ma ogin <laughs> duufaanka ka hore ma ogin shakina mala marka dadka aad ba u yaraayeen ile nebi aadan iyo nebi muxuu ahaa eh, eh, eh, nuux toban qarni a udhexaysay wax badan ma ahayn marka dadkan intaan leego malaayiin albalaayiinta ah isagaa nabi u ah kan islaama iyo kan xataa gaalka isagaa nabi u ah ummatu addacwa weeyaan gaalada ummadda muslimiintana waa ummat ijaaba marka laakiin kulligeed waa ummadda nebi maxamed alayh sala slam haddii marka nebi maxamed calayhi salaa slam aad nabi u wadayahay oo diin kaleo ilaahay ka aqbala uusan jirin oon islaamnimada ahayn nabigii isaga ahaana uu noqdo wax layska caayo adi qof ceebaalo ah oo la caayey oo muxuu ahaa wax walba lagu sheegay waxbaad ka qaadani ku aqiiqowdi tuug waa la yidhi kaba soo qaad ama waa waalanyahi ama waa saaxir ama waxaa weya waa nin shahwaani ah oo dumarka ku waalan ama balaaye wax daala qofka laga sheego oo ummadda dhanba ay ka sheegaan oo caadi iska noqoto madiinaad ka qaadanaysaa maa ka yaabin kiin kama qaadanaysa waxaa la ilaalinaa marka daatada nabigeenna qayb weyn ka tahy oo ilaahay baa adduunka intuu khalqayba ugu fadli badnaysay waa qodob qodobka labaadna waxaa weeyaan diinta ilaahay gaarsiinteeda iyo qaadashadeeda nabi maxamed haddii la duro dhaawaca soo gaari alayhi salaa slaam wa caleyhi marka qofkii hawsha ku dhawaaqa waa inuu muxuu ahaa yani u noqdo cibratun liman bacdahu ciddii isaga ka dambeysay inuu cibro u noqdo ma garatay waxyaabaha naam fadal lacanahum اllah fi dunya wاlaakhira naam naam lacnadii marka waa <laughs> marka alcumuum masaladaas marka nebi maxamed calayhi salaat salaam ninka caaya in la dilo waxaa laga yaaba inaad qofku iskaga qaato qof qofuu caay waa la dili maxay xuriyatulqowlki aw xuriyatulqowlki wuxuu ninkaas istilmaamsiina oo meesha ka maqan malaayiin iyo balaayiinta adduunka ku nool iyo kuwu soo maray nebi maxamed kadib ilaa uu ka muxuu ahaa adduunkan ka dhammaado hadalka ninkaas isaga haddii la daayo oon la dilin wuxuu u noqonayaa hankool iyo sadi iyo derbi dadkaas inay islaamaan oy janno galaan muxuu ahaa ayuu sabab u noqonaya ayuu u diidayaa diid mu u noqonaya mad sadi iyo hankool u noqonaya diido soo saa maaha inay naarta alle ku xaroodaan abad alaabidiinna sabab u noqonaya halkaas qof marka dilkiisa iyo in balaayiin albalaayiin la badbaadiyo yaa xaqnimo badan dhankaana ha laga eega marka hadda waa yaraatay koleyba umadihii u badnay nacam way jirtaa koleyba xilliga hadda adiga aad dhalinaysa ama hadda aad soo yara ana qaaday meesha ay joogtay maanta ma joogta xilli waxaa jirtay maogtahay yacni baabka isaga ah uu iska caadiba ahaa oo khaasatan inkastoo gobollada ay kala duwan yihiin soomaalida ay kala duwanaayeen laakiin meelo waxaa jirtayba caadi iska ahaydba in diinta wax laga sheega in nabiga wax laga sheega ala nacam waa jirtaa nacam way jirtaa laakiin ma badno ninka hadda ku dhawaaqo ninka hadda ku dhawaaqo oo hadda hawsha ku dhawaaqa waxaa weeyaan qof walba ayaa kusoo boodi waad aragteen si kasta oo madax u yahay ama fulaan u yahay waxaa u badan kuwan maaratay oo daroogada iyo qaadka iyo ummaddaas ha qofkaas marka mawaalay horta mis waa dhimar qaba ya <laughs> rufica alqalamu can alaa can isabi xataa yabluq wa can اlmajnuuni xataa yufiiq wa can الnaa'im xataa yastayqid ma ku jiraa kaas sheekh boqolsoon caleyh raxmat ullah waxuu ka sheekeyn jiray xilliga halkaan ad joogay cajaladiisna ka dhegeysta laga yaaba dadkan qaadka cun horta daroogadan oo xashiishka waa yaraa laakiin waxaa aada loo cuni jiray oo dadkii islii muxuu ahaa joogay iyo macal north eastern iyo soomaaliya guud ahaanba aada loo cuni jiray qaadka oo weliba dee si fiican loo karaameyn jiray oo waxaan xasuusana magaalo magaalo ninkan weyn oo hadda noo islam ku yaala ka mid a dadka magaca lah iyo muuqala ninka hadduusan qaylayn inuu muxuu ahaa yarhoosay haddana ilaahay wuxuu qadaray north eastern maanta bal ah, ilaahay muqalib alquluub wa muqalib alumuur wa north eastern maanta qofka qaadka cuna xataa shir looguma yerto ya sheekh ha ficlan abadan talada laguma darsado hadduu hadlo naga amus saasaa la dhihi dadka akhyaartood naga amus isaga xataa intuu afki ududuubto meelahaasu yani waa dhukaan dhukaan ma taqaanaan xaqiiqa waa noocaas lidaalika hadda soo dad barlamaan lagama soo doorto oo waxaa weeyaan eh, gobolkaas sodomeeye labaatameeya laga soo doorta dad badan laga soo doortaa marka isku dardara waxood muxuu ahaa oo baarlamaankan imaado qof maanta la dhihi kara hebel ayaa qaad cuna ama sigaar cabo nin mid lagu hobamana ilaa hadeertaan kuwa lagu xanta hal iyo laba dad soddon ku dhow oo baarlamaaniyiin ah oo mandheera iyo wajeer iyo gaarisa iyo nairobi iyo syolow iyo marsabad iyo mooyaale laga soo doorta oo soomaali iyo xataa iyo dadkan soomaalida ay asxaabta yihiin oo qaraabada yihiin marka la isku daro yaqacuni haddii la yidhaha maanta waa lala yaaba hadda kaba soo qaad marsabad markaad tagto marsabad ninka senatarka ah abubakra la yihahda waa reen diile safka hore isig wuxuu ku jiraa muxuu ahaa jaamiya moska garki intaasuu la egyahay khamiis iyo koofiye waxaan ahayn kuma labisto abubakra la yihahda injineer abubakar isagoo anig waxaan aqooni jiray water water biyaha injineerka biyaha ka ah eh, north eastern mar oo mandheere iyo oo uweyn ninka u weynah aan garanaya ya sheekh jidadka miyuu ahaa jidadka mi aha jidadka ay daxsantaha marka sidoo kale ninka embiga ka ah marsabet muuse arable ayaa la yidhahdaa isna waxaa garka intaas wala egi sarwaalka waxaad umaynaysa inaad jilibkiisa dhowi jilibka maraan wada xajin waa xasuustaa waa arka hadda waa embiga hadda waa rendiil isna waxaan kala jeedaa soomaalida iska dhaaf xataa umadihii kale oo jiraanka la ahaa ayaa saa wadaaddo u wada noqday marka biiadaas saas u bedelantay daroogada marka waxaa weeyaan qaadka aad u jiri jiray berigaas hore oo daroogadan kale aad uma xoog badnayn cala alcumuum sheekh boqorsoona usoo noqday wuxuu ka sheeken jira aleyh raxmat ullah janna allah siiya firdos allah min aljanna wuxuu dhihi jiray dadka qaadka cuna markuu ka hadlaa wuxuu dhihi jiray nin baa masquul galay markuu masquul galay ayuu muxuu aha sarwaalka iska siibey uu soo xaaji gutay kadibna waa taqaana masquulaha moogta marka lagu qayila masquuli agg meelahaas ay wara fogyihin guryahan isku dhex yeel aad uma badnayn xitaa hoteeladan hor hadda hore aragtaro gaagaaban kulli masquul qol ku dhex yeela ma lahan kulli u fiirsada kuwa hadda ka dambeeya oo hadda waaba lasii wada maxuu xaaqayaa marka meeshii markaad ku soo kaadiyo ama daniin soo gutay ayuu marka soo baxay oo isagoo marka qaawan nalaana meesha kusiidan mogta markaas sarwaalkiisii uu gacanta ku wadaa markaasaa sheekh wuxuu leeyahay wuxuu leeya yaanaani hiyo sarwaal yaanaani yanaan iyo sirwaal yanaan maxaa loola jeeda mataqaanaan waxaa iskale sirwaalkan yaa iskala sirwaalkan gacanta ku wada yaa iskala isagana waxaa weeyaan waa mur everwa qofkaas marka waxaa idin weydiina akhyaaray marka aydan daroogadan caadiga oo laliqa ma jirin qaadka unbaa muxuu ah la cuni jiray marka waxaa weeyaan qofkaas marka ma majnuun ba mise waxaa weeyaan waa qof oo sawi ah oo caafimaad qaba oo maskaxiisa ay taamta marka su-aashaas sheekha adagaa kugu soo celina ninka xageelal aadi a a waa sax axsanta <laughs> ah, ah, caluma marka a a waa sax waa habeenka calanka la saaray meel u socdaa uusan aqoon marka alcumuum masalada marka waxaa weeyaan nabcaynta iyo diincaynta waxay ku soo hartay dadkaas maskaxdoodii dileen oo baabi'iyeen ay kusoo hartay inta badan inta qof hadda caadi ah oonan qaad iyo sigaar cabaynin ama qaadaan cunaynin iyo daroogaan cunaynin inuu hadda ku dhiirada nabi maxamed ala sl slm cayndiisa waxaa waa qofun gaalooba islaamnimada ka baxa kuwan kristanka iyo baktiga ah iyo kuwaan mataqaanaa gaalada ay soo adeegsadeen oo muxuuha shilimaadka ay ka dhawaajinaan oo calmaaniyiinta iyo kuwan la midka ah kuwaas weyaan wax kale maaha waaya kuwaan selyela marka aatiri mogta selyela ma lahan selyeli anaga dee sulda malin dowladna ma lihin mogto baabkaas u taagan marka waa la wacdin waa le war edab yeelo qofkii dharbaaxdin dhaa ku dhufan karan uu ku dhufani oo asna diyaar waa ah inuu muxuu ah lagu dhuftay waaya hay xaggeen marayn xadiidkee eh, afar kun iyo toddobaatan afar sooma toddobaatan saddex hay aan ku noqdo marka waan soo marray xadidka waan dhamayna sooma todobaaad marka an abi barzata qaal wuxuu yih barza todobaatan saddex weeyaane marartu waxaan soo mar cala abibakr abi bakrin wa huwa isagana mutaqayidun mutaqayidun isagoo muxuu caraysan calaa rajulin oo caraysan oo min asxaabihi asxaabtiis ka ah. faqultu waxaan ya khaliifata rasul lah sal slm man hada aladii tagayadu calayh ninkan aad u caroonaysa ama ad u caraysanta kee weeyaan qaal wuxuu yihi ma tasal maxad i qultu waxaan adrib cunuqahu qoortiis ayaan goyni qa u tagsiiyey qaal waaa dhihi ninka la ihado abu barza ayaa dhihi laadhab wuxuu tagsiiyey cidamu kelimati kelimadayda iyo ereygayga weyninkiisa ayaa qadabahu caradiis tagsiiyey uma kadibna qaal wuxuu yidhi abu bakr radia allahu ta ma kaanat ma ahan liaxadin qof oo bacda muxamed bn amednabi maxamed ka dambeey alayh slat slam xadiidku afar kun iyo afar iyo toddobaatanaad waa saxiix qaala imam nas abarna muxamed ibn muhan alcanasi waa iqat xaafid an yaxya ibn xamaad الشhيباني mولاهم وثقة cاabد قال xdثna أبو cawان الوضاح بن عبد الله يشكري وثقة ثبت الوضاح بن عبد الله اليشكري وثقة ثبت عن سليمان الأعمش عن cمر بن مرة المرادي ثقة عن البختري wa sidoo kale واثقة ثبت في تشhيع قليل كثير تدليس weyaan أبي برزة الأسلمي أبو برزة الأسلمي قال wuxuu yihi تغyد أبو بكrin ba u carooday calى rajل u carooday faqاal wuxuu yihi أبو برزة low أmartنii haddii ad far le facaltu waxaan yeeli lahaa saa weyaan waan dili lahaa qaal wuxuu yidhi ama walahi allan ku dhaartee maa kaanat uma ay ahanin libasharin bini aadam bacda muxamed nabi maxamed ka damey sal slm in caylacaayey loo dilo uma aha weyaan heli karo bartamadaana ma gaari karo nabi maxamed baa hawsha ayada qofka caya qoortiisa banaanka la dhigi xadiid afar kun iyo شhan iyo toddobaatanaad waa saxiix qala imam nasa akhbarna mucaawin ibn salix alashcri mawlaahum waa saduuq qala xadaثana cabdullah ibnu jacfar waa hiqaة lakinahu tagayara biaakhirihi falam yafxush ikhtilaaطuhu waaye qال xdثna cubaydاللh بن cmر الرقي wa ثiqة فقيه رbama whm عan زayd بن أbي unayسة الجزري wa ثiqة lahu أفrاad عan cmر بن mرة الmuraadi عan أbi نdرةa أbu نdرhan iyo أbu نصر ayaa lisku hayaa marka imaam النسائي عليه رحمت اللahina abu nr ayuu rabaa abu abu نصr ayuu rabaa abu نdرhan wuu diidan yahay laakiin wuuna sheegi doonaa oo khaطأ baa ku jiro dhihi doonaa laakiin wax ishkaal oo ku sugan insha allahu tabaaraka watacala ma lahan labada ariiqna waa saxiix weeyaan waay can abi nadra abu nadra waa almundir ibnu malik waa iqa can abi barzat alaslami qal wuxu barza qadib abu bakrin baa u calaa rajulin u qadaban cara shadiidan daran xataa tagayara ilaa uu iska bedela lownuhu midibkiisa mararka qaar mogta qofka markaad aad u xanaaqo midibka xata wuu isbedelaya waaya qultu waxaan idhi yaa khaliifata rasul rasulka alle khaliifkiisiiw sala allahu alay waslem walahi allaan ku dhartay lain amartani haddii ad ii farto la adribana waan garaaci oon goyni cunuqahu qoortii ayaan goyni fakaanama waaba isaga oo suba calayhi maaun biyo lagu sheegay baaridun biyo qabow in lagu shego kale ayuu noqday abubakar markii warkaas uga soo yeeray qof biyo qabow lagu shiba ayuu muxuu ahaa noqday fadahaba qadabuhu caradiisii way tagtay oo can rajul calaysna way ka tagtay weyaan qaal wuxuu yidhi akiladka umuka akiladka umuk hooyadaa ha gablante oo ha ku weyde abaa barza yaa abaa barza abuubarzow wainahaa iyada lam takun umay ahayn liaxadin qof arinta u ahani maxay tahay in cay la caayo qof loo dilo wayaane lam takun umay ahayn liaxadin qof bacda rasul rasulka gadashii sal l slm qaala abu cabdiraxmaan annasaa'i raximah اllah wuxuu yidhi haadaa hadalkan muxuu ahaa eh, riwaayadan abunadra ay ku jirta khaطan waa gaf wasawaabu abu nasrin weeyaan wasmuhu xumayd ibnu hilaal khaalafuu shucba shucba ayaa khilaafay oo abu nasr keenay weyaan xadiidka afar kun iyo lix iyo toddobaatanaad waa saxiix qaala imam nasa akhbarna maxamed bin msl canazi wa iqatun xaafid can abi daawud sulayman bni daawud atayaalisi wa iqatun xaafidun halita fi axaadiid can shucba qala wuxu xadana shucba can camr ibn mura qala wuxu samictu abaa nasrin abu nasr waa xumayd ibn hilaal alcadawi wa iqatun caalim yuxadis oo ka warramay can abi barzat alaslami radia allahu tacala arda qala wuxu hi ataytu cali cali baan u imid ataytu he ala abubakri ataytu waxaan u imid calaa abubakrin abubakr ayaan u imid waqad aqlada isaga oo waxaa weeyaan uu hadalka ku adkay lirajulinin oo hadalka ku adkayna abubakr ayaa ku adkayna faradda calayhi kadibna isna uu jawaab adag siiyey waxaa laga yaabaa wax inuu halleeyey kadibna uu canaantay canaantii marka waxaa ka dhalatay in uu nin ka falceliyo oo cay uu mxu miisa abubakr loo miisa faqultu waxaan idhi alaa adribu cunaqahu qoortiis maan garaaca oon gooye fantaharanii wii canaantay faqala wuxuu bacda rasu ka dambey sal slm qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi abu nasrin xumayd ibnu hilaal weeyaan wa rawaahu canhu yunis ibnu cubayd ayaa ka wariy faasnadahu nabiga ayuu u tiiri sala allahu calayhi waaalih wasalam faasnadahu musnad ayuu ka dhigay cafwan musnad ayuu ka dhigay weeyaan xadiidka afar kun iyo toddoba iyo toddobaatan waa saxiix xadiidka aan geli doono qaala alimam nasai alay abaranii abu daawuuda qaala xadaana abu daawuud sulayman bin sayf weyan xalraani waa iqa qal xadana cafan ibn muslim aansari wa mawlahm waiqat habt qala xadana yaziid ibn zurc waiqa habt qala xadana yunis ibn cubayda alcabdi mawlaahum waiqatu faadil waric can xumayd ibn hilaal waiqa can cabdilaahi ibn muarif ibn shakhiir alcaamir albasri waiqa can abi barzat aslami radia allahu taala ada anahu abu barza qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanan cinda abi bakrin baan joognay asidiiq radia allahu taala arda faqadiba wuxuu carooday calaa rajulin buu carooday oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah ayuu carooday faishtada qadabuhu caradiisa ayaa caleyhi korkiisa u darnaatay jiddan si aad u daran ayuu uga carooday falama goortay raytu dalia arrinka aan arkay qultu waxaan idhi yaa khaliifata rasul rasulka alkhaliifkiisiiyow adribu ay adrib miyaan garaaca cunuqahu qortiisa oo qorta miyaan ka jara falama goortii dakartu lqatla dil aan sheegay adraba can dalika alxadiid hadalkii oo dhanba wuu ka jeestay iyo xanaaqi ajmaca dhammaantii adraba ka jeestay can dalika alxadiid ajmac dhammaantii ilىa غayri dalika isaga ayrkiis oo min الnaحwi aضraba ilىa غayri dalika min الnaحwi naxwiga muxuu ka sheeg hoos aضraba can dalika اxadiiث أجmac ilىa غayrihi min الnaحwi jiha iska dhah hadda mabdaiyan haddii wa kale ay soo baxaan gadaan ka sheegi doona falama goorta tafaraqna aan kala tagnay arsala ilaya qofba iisoo diray faqala wuxuu yidhi abaa barza abu barzow maa qulta maxaa tiri maxaa tiri abu barzow maxaa tiri markaan kala tagin kadib ayuu yeerayo markaas qof iisoo dirayo muxuu yidhi maxaa tiri wanasiitu waxaan hilmaamay aladii qultu waxaan waan hilmaamayo inaan mxu ninka qortaan goyn aan waa iska hilmaamayo kow qultu waxaan idhi dakarnii dakirnii xasuusi qaala wuxuu yidhi amaa tadkuru miyaadan xasuusinayn maa qultu waxaa tihi qultu waxaan ilaamaya wallahi allaan ku dhaartay ma xasuusni adibtu inaan carooday calaa inaan u carooday waxaad tihi miya maad xasuusta miya bal ka waran arrinka asagaa faqultu waxaan idhi faqulta aad tiridh cafwan faqulta aad tiridh hadalka li abubakar ayaa wata faqulta aad tihi adribu cunuqahu qoortiis miyaan gooyaa yaa khaliifata rasuuli aad tihi bal ka waran markaas sooma xasuusad amaa tadkuru dalika arrinkaa maad xasuusid awa kunta miyaad ahaan lahayd faacilan dalika arrinkaa mid samay oo ninka qorta haddii aan kudhe ka goy ma ka goyn lahayd qultu nacma wallaahi aan ku dhaartay walaana haddana in amartani haddii aday fartana facaltu waa yeeli tii hore iska dhaaf hadda haddii aday fartana horaan ka fuulin wayaan qaal wuxuu yidhi wallah allaan ku dhaartay maa hiya ayada uma ahan liaxadin qof bacda muxamedin sal sl nabi maxmed gaashi uma ahanin weyaan qaala abu cabdiraxman nasaai wuxuu yihi raximah llah haada alxadiid xadiidkan ay axsanu axaadiid axaadiis ugu wanaag badan waajudaha ugu wanaag badan weyaan axsana ugu subanaan badan waajuda ugu wanaag badan weyan wallahu aclam ay min riwaayati yunis ibni cubayd wa riwaayat shucba labada riwaayo soo marno yunis ibn cubayd iyo muxuu ahaa shucba labada riwaayo wariyeen tanaa ka sii xoog badan ayuu leeyahay raximah llah lakin xadiis kulli waa wada saxiix dhib ma laha baabu sixri sixri ayuu baabkan u baab yahay baabu sixri sixri ayuu baabkan u baab yahay taqaanaan <laughs> nacuudu biاllahi min asixri labadi nin haaruuta waa maaruut labadii malag oo imtixaanka ahaa oo lagu imtixaamay ummaddii xilligaas isaga lagu imtixaamay xilligii nabi sulaymaan calayhi salaam oo imtixaanka ahaa oo dadka sixirkii bari jireen calaa tafsiir marka haaruut iyo maaruut qisadiis waa taqaanaa waxaad kala ogsoontihin sixirka inuu xaq yahay nabigeenana calayhi الsalaatu wasalaam la sixray oo uu lagu sixray shanla iyo timihii shanlada ku jiray iyo booqa iyo ubaxa timirta oo weliba kan ragga ah oo labka ah ilan timirta laftarkeeda waxay ka leedahay timireedki lab iyo dedig ayuu kala leeyahay ka isaga ah in laisku duduubay oo kadibna timahan ayaa iska laha waa timaha nabigeena ala sl slam shanladan waa shanladiisii inti intii laisku duduubay kadibna ceelka biyaha looga soo daray lagu riday oo nin yahuudi ah uu saa yeelay ilaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxay waxay ahaa macsuuma aheen lama taabanin waxba kama khaldamaynin laakiin habdhaqankii iyo la dhaqankii reerahiisii xitaa ay waxyaaba khalkhal u galo kadibna jibriil iyo iyo waxaa weeyaan mikaa'iil jibriil iyo malagga kale ii sheega ya ay u yimaadeen oy kadibna ayaga isweydiiyeen oo war ninka maxaa ku dhacay waxaa yidha maطbuub mid baa su-aal weydiinin kana u jawaabi ya muxuu ahaa labiid alyahuudi ayaa sixray wuxuu ku sixray ayuu sheegaya kadibna nabigeena calayhi salaa salaam macwadataynka ayaa marka la baray oo akhri lagu yidhi kadibna halkii ayuu ku sixr furmay nabigeena sal l slam marka sixirka saas u jiraa sixirkana waa gaalnimo waa lagu gaaloobi qofka markuu sixir gala ood wax sixra waa inuu gaaloobo ood shaydaanka kaalmaysto ood ama u sujuuda amaba asaga wax u gowraca wamaa ilaa daalika waa in qof u noqda khaarij min almilla markuu islaamnimada ka bax kadib ayuu sixirkiis meel qabani marka sixirka waa kaas waa xaq wuuna jiraa waxaana u badan yahi meelaha faqriga iyo balada ay u badanta fadal yahuudki waa mxua waxaa laga yaabaa inuu shaydaan adeegsado shaydanku waa la adeegsadaa mugti ya shaydaan jini insina waa suuragal midda kale sooma ogidiin in nabigeena calayhi salaa slaam ay yahuuddu la dhaqmi jiray oo waxaa weyaan ay qaar xataa ukhidmayn jireen canug yaraa yahuudiga ahaa oo nabig ukhidmayn jira alayh sla slaam kadibna isagoo sakaraad oo nabig u tagay oo kadibna qul laa ilaha illa ku yidhi aabbihii wiilksaa u eegay markaas ku aطic abاlqasim qasim abihi yeel warkiisa ila yahuudda xaasidin ba haysmo inuu ogaaya inuu nabiga xaq ah alيه sl kadibna uu towxiid ku dhawaaqay canugii oo uu yidhi alxamdu ah, lilah aladii anqadahu bi min الnaar ilaahaygii aniga sababtay naar ugu badbaaday ama marka yahuudda nabigu laqmi jiray magaalada madiinana dee saasaa laisu dhex joogay marka qofkii danla inuu helo uma ma daraanaysa cid la adeegsadaba marka hayaan shayain laswarjinaya la adeegsani munaafiqiintu way dhoobnaayeen yahuudiyaa joogtay wamaa ilaa daalika waaya baab sixri xadiidka afar kun iyo sideed iyo toddobaatanaad waa daciif qaala aimaam nas abana maxamed maxamed ibn cala waxaa weeyaan waa iqa ibn idriis cabdullahi ibn idriis alawdi waa iqatun caabid qaala ambana shucba can camr ibni mura can cabdillahi ibni salamata wa saduuqun taqayara xifduhu can safwan ibn casaal almuraadi wa asxaabi jaliila radi اlahu ta safwan ibn casal ayaa qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi yahuudiyu nin yahuudi a ah, lisaaxibi saaxibka wuxuu ku yidhi idhab bina ilaa hada اnabiy nabigaa noo gey nabigaa noo jeeda sal slm faqaala lahu saaxibu saaxibkii kaloo yahuudiga wuxuu ku yidhi laa taqul nabiyun nabi hadhihi ilaa hada nebi hadhihi low samicaka hadduu ku maqli lahaa kaana lahu arbacatu acyun afar indhoodu yeelan lahaa yani waxaa weyaan farxad ayuu la kala dhec lahaa weyaan indhihii qof markuu aad u farxa waxaa weyaan waa jirkiisa dhan wuu furfurmaya marka afar inood ayuu yeelan lahaa weyaan si fiican buu ugu farxi lahaa o faataynaa rasuula nabig ala nbi sal slm fasalnaa waxaan wax ka weydiinay can tisci aayaatin sagaal arimood bayinaatin cadcad inuu wax nooga sheega ayaan wax ka weydiinay tis aayaadkaas walaqad aataynaa muusa tis aayaatin bayinaatin waa suuragal laakiin sida muuqata waa tisca kalimaat oo muxuua tawxiidkii iyo shirkilaanta ay u horeyso ayaan weydiinay lakin xadidku waa daciif laba jeerba faqaala lahum wuxuu ku yidhi laa tushriku nabigaa dhihi ala sl laa tushriku la wadaajina bilah alweyna shayan waxna walaa tasriquu hahadina walaa tasnuu ha zinaysanina oo ha dhilaysanina walaa taqtulu nafsa naf ha goynina alatii taas arama u xarameen allah alweyne ilaa bilxaqi xaq in lagu gooyo mooyane walaa tamshuu hala aadina bibariin qof eh, bibari'in qof beri ah oon dembiile aanan ahayn ilaa disulطaan mid awood ula saaibu ah, ah, saaxiib ahna intaad qorshe u samaysaan shirqool u samaysaan ha u geynina oo muxuu ahaa dulmi ha ka gelina walaa tasxaru ha sixrina walaa taakulu ribaa ribaa cunina walaa taqdifu muxsina muxsina gabadha dhowrsan ha qadfina oo zinaha ku sheegina walaa tuwallow yowma azaxfi maalinta gaaladii muslimiinta iska hor yimaadaanna ha ka jeesanina dagaalkaas wacalaykum korkiina khaasatan yahuud yahuud ah, aan ku khaas yeelay anlaa ah, tacduu inaadan xadgudbin fi sabti maalin sabtiga ah wii linka xaaraan yeelay inaadan eh, samaynin faqabaluu kadibna way dhunkadeen yadayhi labadiis gacmood iyo warjayhi labadiis lugood ay dhunkadeen wa qaaluu waxayna nashhadu waxaan qilaynaa annaka adiga nebiyun inaad nebi tahay qaala wuxuu famaa yamnacukum maxaa idin diidi an tatbacuunii inaad soo raacdaan maxaa idin diidi qaaluu waxay yidhi inna daawuuda nebi daawuud calayhi salaam dacaa wuxuu alla ka baryey anlaa yazaala inuusan ka zuulin min duriyati caruurtasi nebiyun nebi inaad ka zuulin oo ayuu sulaaladaas u hayo oo nebi daawuud iyo wixii dhalay un saas ilaa qiyaami saaca yuu ilahay weydiistay waina anagana nakhaafu waxaan ka baqaynaa in itabacnaaka haddii aan ku raacna an taqtulana yahuuda yahuudu yahuud inayna disho oo kadibna muxuu ahaa arrintii aad ballantii aad ka baxdeen oo nabinimadaad naga leexiseen inay yidhahdaan ayaan ka baqaynaa ayay yidhahdeen lakiin xadiidka asal ahaan waa daciif laa taqum caleyh alxuja laakiin xasadka yahuudi iyo inay ogaayeen iyo yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum waa wax macruuf oo la yaqaano oo nin walba ogsan yaho muslima alxukmu fi saxra dadka saxrada xukunkooda muxuu yahay xadiidka isna waa daciif afar kun iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa daciif qala imam abarna cmr bn cali flas watiqat xaafid qala xadaثna abu daawuud aطayaalisi weyan qala xadaثna cabaad ibn maysrata almanqariyu wa layin xadiiث caabid can xasan ibn abi xasan albasri can abi hurayrata radi allah ta qal abi hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm man caqada qofki gunta cuqdatan guntin qofka gunta uma kadibna nafatha afuufa fiiha ayada gudaheeda afuufa faqad saxara wuu sixray waman saxara qofka sixrana faqad sharka shirka ayuu la imaaday waman tacalaqa shay-an shay qofka xirta oo inay wax ka dhowrta darteed u xirtana sida qardhaasi wix la weyaane iyo xirsigii wakiila ilaahi isaga ayaa loo xil saaraa weyaan isaga ayaa loo wakaashaa isaga waxa kaa celiya weyaan xadiista labada xadis waa daciif laakiin axkaamta ku sugan in badan oo ka mid a ah, xadiis kaloo saxiix ayaa kusoo aroortay baabka labaatanaad saxaratu ahli dadka ahlu kuwooda wax sixro ayuu baabkan u xadiidka afar kun iyo sideetanaad waa isnaad qaala alimamu nas alay abarna hanaad ibn sari abu sari wahiqa can abi mucaawiyata maxamed ibn khazim adariri wayaan can ilacmash sulayman ibn mirhaan can abi xayaan yacni yaziid atamimi wahiqatu can zayd ibn arqam radia allahu ta arda qala wuxu zayd ibn arqam saxara anabiya nabiga waxaa sixray rajul nin baa sixray oo meel yahuuda yahuuda ka mid ah fashtakaa lidalika arinkaas yuu la xanuunsaday ayaaman maalmo nabigeena ala sl buhari muslim ay ku taallaa i kanergo oo waxaa weeyaan sida loo sixray ninka sixray iyo sidii loo dawey iyo bukhaarigan waad ka helaysaan muslimkan waad ka helaysaan imaam nasaai wax weyn kamuusan qabanin ujeedaan fashtakaa lidalika ayaaman ayaam ayuu la xanuunsaday faataahu jibriil alayhi salaam jibriil ayaa nabiga u yimid alayh salaam alayhi salaam faqala wuxu ina rajulanin oo meel yahuud yahuud ah ku sixray caqada laka wuxuu kuu guntay cuqadan guntamo fii biri kada ceelhebel kada wa kada faarsala rasuula nabigaal wuxuu diray dad buu u diray faarsala rasuula nabigaal adeeg ayuu diray faاstakhrajuuha way soo saareen faji'a biha waa la keenay faqaama rasuula nabiga alla uu istaagay kaanamaa nashita isagoo laga furay min ciqaalin dabar iyo xerag ku xirnaa mid laga furay o kale ayuu noqday uu dabarnaa uu xirnaa famaa dakara daalika famaa dakara uma sheegin dalika arrinkaas dalika alyahuudiy yahuudigaas inuu asaga sixir uma sheegin walaa ra'aahu fii wajhihi wejigiisa kamauusan dareemin qadu weligii oo xataa inuu isaga sixri ninka loo sheegay waryaa maxad i sixirtay amaba adaa sixirtay muusan dhihin walaa xataa wejigiisa uma wajibdin nabigeena sal slm wuxuu iska ahaa nin aad u cafin badan nabigeena ala slam ayuu aha cafin badan baabka kow iyo labaatanaad maa yafcalu man tucurida limaalihi qofka maalkiisa loo bambaxa oo xoolihiis in la dhaca loo soo dhigto muxuu samayni uu iska celini haddii wax uu ku dila dhib ma lahan haddii lagu dila shahaada ayuu helaya laakiin waxaa la rabaa addafcu bilatii hiya ashalu markaad qofka iska difaacayso xoolaha difaacanayso waxaa la rabaa qofka haddii aad gacan haddii aad ku tirahdo tug haddii aad tirahdo ood carari kara saas ayaa laga rabaa canaan kaligeed xataa adoon farsaa udhihin waryaada malida meesha ka soco haddii aad ku taga haddii aad ul yar muxuu ahaa cadiga meelaan yeelay haddii aad ku carara haddii aad dhagax tuur yar agtiisa ku rida yacni ashal haakada haddii aad garuun muxuu ahaa laga dhiijiyo bas u baahan yahy haddii toori yaroo jug la yarsiiyo oo meelaha aad ka dhimanayn u ku carara wahaakada laakiin markii horood indhaha arag muxuu aha saarto asagoo sa halkaas kaga dhuf maya bilati hiya ashal wa yacni steb steb wa marka nin ku carari karay inaad garuun muxuu aha usoo qaadato ama seef yar usoo orodo ood ku cabsiiso inaad xabadda wejiga ku dhufato maya sax maaha marka waxaa la rabaa addafcu bilati hiya ashalu laakiin haddii ay kula gaartay in muxuu ahaa aad wax ku disho xoolahaada ama lagugu dilo labadaba waxaa weya wax ishkaalo kusugan malahan weyaan waay axaadiis badan ayaan arrinkaa ka hadlaya xadiidka afar kun iyo kow iyo siddeetanaad waa xadiis xasanan saxiix qaala alimaam abarna hanaad ibn sari abu sari waahiqatun fii xadiidihi xadiiskiisa can abi axwas waa salaam ibnu sulaym alxanafi waa iqatun mutqinun saaxib xadiid can simaak ibnu xarbi duhli ibnu xarbin adduhliy waa saduuqun wariwaayatu can cikrima muطariba hay can qaabuus qaabuuskan ibnu abi lmakhaariq weeyaan الشhaybani alkufi walaa ba'sa bihi can abihi abihiis oo mkhaariq ibnu sulaym الshaybani alkufi اkhtulifa fii صuxbatihi wadakarahu ibnu xibaan fii iqaati الtaabiciin qala wuxu ui jaء rajulin baa u yimid ila rasul rasulka yimid sl slm xa markuu halkaas gaaray ayuu xadiidka dib u tacwiiliyey alimam الnasaئي وأخبرني علي بن محمد بن علي المسيسي وثيقة قال حدثنا خلف khlf ibnu tamiim almasisi wa iqaة caabid qala xadana abuaxwas salam ibnu sulaym weyaan alxanafi qala xadana simaaka ibnu xarb aduhli can qaabuus ibn mukhariq can abihi abis mukhariq ibnu sulaym shaybaani ahaa qaala wuxuu yidhi qaaladaas yaa iskale ma taqaanaan khalf ibnu tamiim ayaa iskale la socda wa samictu waxaan ka maqlay khalf ayaa dhihi sufyaan athawri ayaan ka maqlay yuxadid isagoo ka warramay ama sheegi hada yuxadid isagoo ku warramay ama ku sheekayne bi hada alxadiid xadiidkan qaala wuxuu yidhi jaca rajulin baa u yimid ilaa rasul rasulka u sal slm dabcan xadiidkii ninka la yihahda mukhaariq ibnu sulaym ayaa marka socda xadiidka marka wuxuu leeyahay sufyaan thawrin waan ka maqlay oo binafsi ariiqa qaala wuxuu yidhi ninka la yihahda mukhaariq ibnu sulaym ah rajulin baa u yimid ilaa annabi nabi yimid sal slm faqaala wuxuu yidhi arajulu nin oo yaatiini imaani oo fa yuriidu dooni maali xoolahayga dooni maxaan ku samayn qof imaan inuu xoolahayga dhac ayuu rabaa xoog ku qaato qaala wuxuu yidhi dakirhu billaah alla weyne xusuusi qaala wuxuu yidhi fain lam yadakar hadduusan waansamin ood alla muxuu xasuustaas iyo wacdigaas waxbay u tarin qaala yui fastacin calayhi man xawlaka min almuslimiin fastacin u kaalmaysa caleyhi korkiisa man duul u kaalmaysa xawlaka adig hareerahaada min almuslimiin muslimiinta ka mid ah muslimiinta ku ag war ninkaana xoolahayga u dhac iga celiya qaala wuxuu yidhi fain lam yakun xawlii axadu min almuslimiin fain ah, ah, ah, xataa takuuna ilaa aad ka ahaato min shuhadaai aakhira aakhira shuhadadeeda ka mid noqoto aw amaba tamnaca maala maalkaada aad reebato ajiib xadiikaas rag ku dhaqmaya naqaanaa oo jamacada masjid masjidkan ahaan jiray oo lagu dilay xoolahoodii ku dhinteen weliba xoolo yar ku dhinteen shahaadayna heleen soo ma jeed allahu akbar calayhim raxmat ullah calayhim raxmat ullah calayhim raxmat ullah safka hore rag ku jir rag ka mid a ahayn waayahay xoolo yar oo ayaga ay leeyihiin ay tuugu soo dhaceen marka waay dhn kuma siinayo abadan ragga moogto ragnimada waa loo kala dhashaa ya bilyan inaad bixisaa laga yaaba ood ku bixiso walaal weysey ama waan u baahna sooma laakin waxaa laga yaaba qalinkan haddii la waraa qalinkeen soo dhiib war qalinkaanaas kale may waad dhiibaysaa waxaa laga yaaba markaas ragnimadii aad la soo baxaysaa moogta marka waxaad leeda may kuma siinayo kuma siina markay dhacdo waxaa weyaan may waa siini kuma siinayo kadibna wa halkaas ay hawsha ka bilaabanaysaa sooma waayahay xadiid kale oo xajat falaa tucطihi maalak ara'ayta in araada akhda maali nabigu wuxuu le falaa tucطihi maalak saha xoolaha ku bixin laakiin haddii ad dareento naftaada inay meesha ay ku baxaysa xoolahi naftaada mararka qaar waxa laga ya in xoolihii aad ahay xadiidka afar kun iyo iyo laba iyo siddeetanaad qala imam bn sacd qana qutayba bn sacid qala xaddaثna leyth bn sacd can ibn haad yaziid ibn haad اleythi wa iqaة mukir can camr ibnu quhaydin alkhifaariy qaar quhayd ay leeyihin qaarna waxaa weeyaan camarka marka waa magaciisa la isku yaraayaa inuu saxaabi ayaa la sheegaa can abi hurayrata radia allahu ta ada qala xr abu hurayra jaءa rajulun ba u yimid rasul s sl sl faqalu ya rasu rasulka low arayta bal ku haran cudiya calaa maali maalkayga hadii lagu xadgudbo oo in la booba ay noqoto ka waran qaal wuxuu yidhi fanshud ku dhaari oo ku ehbi bilaaha la weyne ku ehbi qofkuu allah allah duya xoleygi dhaafdha qaal wuxuu yidhi fa inabow calaya haddi ay igu diidaanna qaal fanshud bilah alla weyne ku ehbi oo ku dhaari qaal wuxuu yidhi fa inabow haddii ay diidan caleyhi korkeed ay igu diidaan qaal wuxu yidhi fanshud bilah alla weyne ku dhaari oo ku ehbi qaal wuxu yidhi fa inabow haddii ay diidan caleyhi haddi ay igu diidaan qaal wuxu yidhi faqaatil dagaalam fain qutilta haddii lagu dilo fa fi ljannati ayaad ku suganta adiga wain qatalta haddii aad deshina fa fi naar isaga alnaar weeyaan saasuu nabig leh alayhi salatu slam xadiiska afar kun iyo saddex iyo sideetanaad waa xadii saxiix akhbarna moxamed ibn cabdillahi ibn cabdilxakam wa iqa can shucayb ibn leyth asacdi waa iqatun faadil weeyaan qaala ambana iqatu nabiil qaala ambana leyth ibn sacd can ibn hadi can quhayd ibn mutarif alkhifaari can abi hurayrata radia allahu taala ana rajulan ba jaa ila rasul rasul yim sal slam faqala wuxu ya rasul rsulka low ara'ayta bal ka hor in cudiya calaa maali maalkayga hadii lagu xadgudbo qala wuxuu yihi fanshud kudhaari bilahi alweyn oo kuhbi qaaluu hirfaynabu caleyh haday igu diidaan qalu hirfashud bilah alweyn kudhaari qaluu hirfaynabu caleyh haday igu diidaan qaluu hirfashud bilah alweyn ku dhaaray qaluu hirfaynabu caleyh haddii ay igu diidaanna qaal wuxuu yidhi faqaatil dagaalam fain qutilta haddii lagu dilo fa fi ljanati fa anta fi ljanna jannad ku suganta wain qatalta haddii adishana fa fi naar kan adishay ahlu naar weeyaan naftiisana tagtay naarna uu geli man qutila duuna maalihi qofka maalkiisa ka soka lagu dila suu noqonaya waa shahid abcan xadiidka afar kun iyo afar iyo sideetanaad waa xadii saxiix akhbarna moxamed bin cabdillah ala sanani wa hiqatun xaafid qaal xadana khaalid ibn xad jaymi waqiqatu qal xadana xaatim ibnu abi sagiira wahiqatu can camr ibnu dinaar hey wahiqatu dabtu ataqaanaan can cabdillahi bn camr bn caas radi allah ta anuma qal wuxu abdullah bn cabaas samictu rasul rasulka ayan ka maqlay sal slam yaqul isagoo man qaatala duula maalihi maalkiisa sokadiisa qof ku dagaalama faqutila la dilay fa huwa shahiidun waa shahiid weyan xadiiska afar kun iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiis saxiix aqbarna muxamed ibnu cabd ibnu cabdillahi ibnu baziic wahiqatu qala xadana bishr ibn fadl arriqaashi iqaة can abi yunus abu yunis waa xaatim ibn abi sakiir haddaan soo maraynay oo iqa ahaa alqushayri can camr bn dinaar can cabdilahi bn safwaan wulida calى ahdi nebi sal slm waliabihi soxbata wahuwa mashhuur can cabdilahi bn camr bn radi alahu taala qawli cbdilahi bn camr samit rasul ban ka sl sl ql isagoo man qaatala duuna maalihi maalkii sokadiisa isagoo difaacani qofkii eh, eh, dagaalamo oo faqutila kadib la dilay fahuwa shahiidun waa shahiid weyaan xadii afar kun iyo lix sideetanaad xadii saxix akbaranii cubaydulahi bn fudalata ibn ibrahim الnaysabur wa iqة tabt qala anbana cabdullahi ibn yaziid اlqurashi mowlahum wa iqaة faadil qala xadaثana saciid bna abi ayub miqlaas weeyaan iqaة tabt qala anbana abulaswad muxamed ibn cabdiraحman alqurashi wa iqaة can cikrima can cabdillahi bn camr caasi radi allahu ta ana rasul rasulka sl sl rasulkan wuxuu yihi man qutila qofki la dilo duuna maalihi maalkiisa kodiisa madluuman isagoo la dulmiyey falahu ljanna janna ayaa u sugnaatay ou leeyahay wey xadidka afar kun iyo todoba iyo sideetanaad wa xadii abarna jacfar bn maxamed ibn hudayl wa iqatun saaxib xadiid qaala xadaana caasim ibnu yuusuf wa iqatun qaala xadaana sucayr ibn اlkhims wa saduuqun lahu cinda muslim xadiid waaxid fi lwaswasa can cabdilahi ibn xasan cabdulaahi ibnu xasan waa iqan filaya can cikrima mowla cabdilaahi ibni cabaas can cabdilahi bn amr cas radi a ta qa cabdilahi bn